waa darsigeenii konton iyo koowaad ee kitaabkeena qadliga sheekhu raximah اllahu tacaala waxa uu yihi atawkiidu wahuwa ima lafdiyu naxو akaaka akaaka inaman laa akan lahu wanaxو ataaki ataaki laaxiquuna xbisi xbisi wanaxو laa laa abuuxu bxubi batnata inaha walaysa minhu dakan daka wasafa safa athaani kan labaad oo min atawaabici ka mid ahi atawkiidu weeyaan waa tawkiidkii wayuqaalu fiihi waxaa kaloo la yidhaahdaa aydana ataxkiidu bilhamzati kii hamze lagu adkeynayay wabibdaalihaa iyo in loo bedelay alifan hamsadii alifan alif loo bedelay cala alqiyaasi fii naxwi qowliga fa'sun faas la yidhaahdo wa ra'sun raas la yidhaahdo wa huwa tawkiidku darbaani waa laba qaybood lafdiyun mid eray lafdi ahaan wax u wa macnawiyun iyo mid macno ahaan wax u adkeynaya wاlkalaamu اlana hadalku hadda wuxuu dul yaal fi lafdiyi buu dul yaalaa awalan atawkiidu lafdiyi huwa icaadatu lafdi lafdiga in la soo celiyo weeye lafdigii alwal ee horay u baxay bicaynihi laftiisa in la soo celiyo sawaaon waxaa isku mid ah kaana ha ahaado kan la soo celinayo isman isim ha ahaado ka qowlihi weeyaadhahaysid akhaaka akhaaka inaman laa akhan lahu ka saacin ila lhayjaa bigayri silaaxi akhaaka akhaaka ilzam akhaaka walaalkaa joogtee ka tegin walaalka inaman laa akhan lahu inaman laa akhaa lahu laa akhan lahu qofkii aan walaal lahayni ka saacin buu la mid yahay mid soconaya oo ordahaya ama u socda ilalhayja meel meel labadegaan ah bikayri silaahin asagoo aan hub wadan midka waalalkii ka tegaa waalalkii gaashaanka oo daruuro waxba ah, garanaysa aan la wadaagin waa aan xigtaysanoo soo dhawaysan waa nin meel bahgooyaa hub la-aan soconay marka wuxuu ku yidhi shiiku tawkiid lafdi waxaa la dhahaa erayga in laba jeer la celiyo marka waa ku dhacay soo hadda marka wax lasoo celiyay ma haysaa ereyga la soo mar magac buu noqdaa mar ficil buu noqonaya mar xaraf buu noqonaya hadda muxuu bilaabay sawaaun kaana eede isma haye akhaaka akhaaka ota akhaakadaasoo waa mafcuulun lificlin macduufin taqdiiru ilzam ahaadada dambena waa muaked weeye waa muakadun lilulaa marka waa ism la soo celiyey faintisaabu akhaaka akhaaka kordhig kordhignimadeeda akhaakada alawali ee horeysaahi biidmaari ixfad ixfad laqariyey bee ku timi aw ilzim ama ilzam laqarin laqariyey bee ku timi wathaani tan labaadna tawkiidun lahaa aadkeen ayadu leedahay eh, wax ficila looma qarinayaan wax ficila ah loo qarin mayo weeyaan wathani kan labaadee eh, taakiidun lahu taakiidun waa wathani kan labaadena eh, taakiidun lahu weeye amase ficilan baa taakiid noqon kara ficil baa muxuu noqon karaa hee tawkiid noqon kara lafdiya kaqowlihi shaaciru wey فأين إلى أين النجاء ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي وايه marka sheikhu wuxuu ku leeyahay ataaki waxaa kuu yimi ataaki wa faayna faayna halkeebaa yaa faayna halkeebuu yadhabu aadahayaa ilaa ayna halkeebuu annajaa-u badbaado ay ahaato biwaqlatii lagu badbaadayo ataakii waxaa ku gaaray ataakii waxaa ku gaaray allaaxiquuna kuwii ku haleelayay baa ku daba socdee ixbis joogso wey meel loo carara maleh ixbis wataqdiiru lbeyt waxa weye fa ayna yadhabu ilaa ayna najaau bibaqlatii saas faxudifa waa la tuuray alficilu ficilkii baa la tuuray alcaamilu ku shaqagelaya fii ayna aynadaas soma jeedaan ya aynadaa darafka ah waa darafe mabniya cala fata fii maxali daraf wey darfu makaan wey darafkaas ficilka ku tacalluqiisii baa maqan buhir oo yadhabu weeyaan waayahay biayna ayna alawali soo ma jeedid aynada hore aynada marka tacalluq bay leedahay tacaluqay leedahay muxuu yahay ficil qarsoon oo ah yadhabu ficil qarsoon oo ah yadhabu ayaa lagu tacalujinaya wa kurira waa la soo celiyey markaa alficilu ficilkii baa la soo celiyey ficilkii iyo walmafcuulu wa kurira waa la soo celiyey alficilu ficilkii baa la soo celiyey iyo wlmafcuulu mafcuulkii baa lasoo celiyey fii qowlihi ku jiray ataaki ataaki ku jiray oo ficilkuda waa ataa mafcuulku sheegayna meeye waa kacda soo maa wallaaxiquuna kelmadda ahayna waa faacilun waxay faacil u tahay biataaka bay faacil u tahay ataakada alawal ee horeysa walaa faacila lithaani ataakada dambena faacil malaha faacil hee malaha faacil sababtiibuu ku sheegay ataakada hore buu ficilkii faacil siiyey soo maahan oo muxuu yidhi ataaka waxaa kusoo gaarahaya allaaxiquuna baa kusoo gaarahaya ataaka waxaa kusoo gaarahaya marka ataakada hore allaaxiquun qaadatay beedka horta muxuu u keenay dee horta yaa ishay beedka muxuu u keenay hmm? tawkiid ficliya buu keenay markaasna tawkiid lafdiya oo qeybta ficilka de haddii ficil meeshii la keenay ficil faacil buu rabaa soo maah wuxuu yidhi ficilka koowaad faacilkii an laaxiquu nooga dhiga mafcuulkii nagu wati soo maah dambana shiiku wuxuu yidhi muxuu shiiku ku yidhi walaa faacila lihaani kan labaadi faacil uma baahna faacil ma qaadanayo sababdee waa kan sababte liannahu maxaa yeelay innamaa dukira waa la sheegay kaa labaad lita'kiidi in wax adkeeya keliyaa loo sheega mooyaane laa liyusnada looma sheegin liyusnid liyusnada in la tiiriyo ilaa shayin cid in loo tiiriyo hee looma sheegin waxaanu qaama abuuka ayna asnadta alqiyaam ilaa ka soo maa marka ficilku intifaaca intifaaca jumladi leedahay waa ina tiirin jidha marka dhacal waladu qaa'imun qaaiman xagga usoo tiiris ila lwalad soma jeedin marka wuxuu ku leeyahay ataakada hore garanay faacilkii laaxiqun wey tan dambe in wax in la tiiriyo wa loguma talagelin keliya waxay u joogtaa keliya ataakada hore inay hee adkayso ee faacil in loo tiiriyo meesha hee uma joogto buu ku yiri oo shiiku wuxuu ficilku markuu tawkiid noqdo faacil la siin mayuu qabaa sida meesha ka muuqata faqiila waxaa la yidhi qiil waisuma jeedaan waqiila waxaa la yidhi innahu faacilun bihimaa macan laaxiquuntu labada ataakiba faacil ba u tahay bay yidhi qoraa sidaa tir waa qiilbe oo maxaa saa u tira marka lawdidiin waxay yidhahdeen wadaalika arrinkaas wuxuu ku dhacaya liannahumaa maxaa yeele labadaba ataaka ataakadu lama itaxadaa markay ku midoobeen lafdan lafdi ahaan markay midoobeen iyo macna macno ahaan nusilaa waxaa la dejiyey mansilata alkelimati alwaaxida hal kelimad baa laga soo qaada marka labadaba faacil bay hee u tahay bay yidhaahdeen waqiila qoladaa waxay tiri maya inahumaa tanaazacaa muran baa ka dhexeeya bay yidhahdeen muran labada ataaki baabu tanaasuc maan soo dhigan baabu tanaasucee bay yidhahdeen laaxiquuna haddii mid la siiyo kan kalena damiiraa la siinaya saasay yidhahdeen waxbaa u dhacay soo maa oo waa kan shiikhu marka taa hore tan tanaasuca uu inuu bushiyo wuxuu yidhi walow kaana hadduu ahaan lahaa kadalika sidaa sheegay qolyaha yidhaa tanaasucaye say sheegeen yaa dee eela socota say sheegeen reer tanaasuc haddee u jirto baashu lazima waxaa khasab noqon lahaa an yudmara in loo qariyo fii ah, in damiir loo in loo damiirayo damiir loo sameeyo fii axadihimaa midkood oo fakaana uu ahaado yaquulu mid dhahaya atowka ataa atowki ataaki laaxiquuna oo laacqin yaa la siiyey tan dambe tii horena maxay siiyeen markaa damiir saas baa la dhihi lahaa buu yidhi calaa icmaali haani markii la camal siiyo amase ataaka ataaki atowki laaxiquuna oo laaxiqun yaa qaata hadda tan koowaad calaa icmaali alwali laakiinse sidaas ma ahaba de saas baa laakiinse atawkeeta meesha ku taallaa maya marka waa qiil bukriyi wa qowluhu ah ixbis ixbis ah takriirun waa soo celcelin liljumlati la soo celcelinayo maxaa yeelay lianna damiira damiirka almustatira ee qarsoon oo filficli ku jira ayaa wuxuu leeyahay fii quwati lmalfuudi bihi midka lagu dhawaaqayo awoodiisoo kale aw amase xarkan waa masaalo cusub oo shiiku wuxuu ku yidhi ixbis ixbis ayada lama dhahayo hee tawkiidiya lama dhahayo bu waa maxaan dhahayna takriir tikraar weeye baa la leeyahy waay oo maxay tikraar ku tahay bu wuxuu yidhi tikraar waxay ku tahay damiirka u qarsoon oo ataaki ee exbis exbis ah damiirka u qarsoon ayaa wuxuu la awood yahay hee sidii isim lagu dhawaaqayo muuqda soo uruuriyo soo uruuriyo markii tikraarka iyo iyo tawkiidka farqiga u dhexeeya saa sheekhu ku sheegi doonee farqiga udhexeeya waxa weeye tikraarku wuxuu tilmaamaa kelmaddan dambe oo soo laabatay macno cusub inay wadato kama ku dhaco exbis eh, markaan dhaw macnaheedu muxuu yahay muxuu macnaheedu joogso haddana waxaan ku yidha iyadoo socotay xoogaa exbis eh, haddana joogso macnaheedu waa wax cusub weeye exbistii eh, hore mar hore iskaashiis tan dambana maxay tahay ah, marka tikraarku wuxuu leeyahay macno aan kii hore ahayn ayuu wataa tawkiidkuna kelmaddan dambe oo tawkiidka ahi macnaha ay sheegaysahay waa macnihii hore saasaa lagu kala guraya aw xarfan ama xaraf baa heedhe tawkiid noqon karo tawkiid lafdiga noqon kara ka qowlihi wey laa laa abuuxu bixubbi baathnata inahaa akhadat calaya mawaahiqan mawaahiqan wacuhuuda laa laa ay lan abuuxa wey macnuhu laa laa lan abuuxa faafin mayo bixubbi bathnata wafti la yidhaahdo jeceelkeeda faafin mayo innahaa iyadu akhadad waxay guntide oo qaaday calaya korkayga mawaafiqan ballamo iyo cuhuudan cahdiyaal ayaa iga qaadayoo inaan wax sheeg sheego hee haba yaraatee ma aha masax noqon mayso waayahay marka laa laa wa taas walaysa min taakiidi lismi isimkaad taakiidintiisa la taakiidiyo ka mid ma ahan qowluhu tacaalaa kalaa idaa dukkat ilardu dakan dakaa wajaa rabbuka walmalaku safan safa kalaa warku sidaa moodeen maahe idaa dukkat ilardu dhulka markii la dhaqdhaqaajiyo dekan dekaa dhaqdhaqaajin markii la dhaqdhaqaajiyo oo wajaa uu yimaado rabbuka rabbigaa uu yimaado suu u kala saaro dadka walmalakuna ay yimaadaan safan safaa ayagoo saf saf ah ay yimaadaan ay safan bacda safin wey macnu iyo dekan bacda dekan yaa marka ilaahay baa imaanaya sidaa qur-aanka ugu taal baan ugu macnaynaynaa ilaahay baa imaanaya suu qur-aanka ugu sheegay ilaahay baa imaanaya wajaa rabuka rabbigaa ayaa imaanaya kelmadan wajaaha luqa carabi waa la yaqaana waa imaansha sida luqa carabiya loo yaqaan baa lagu macnaynaya wajaa rabuka rabbigaa imaanaya laakiinse kayfiyada alla u imaanayo laa nacrifuhaa garan mayno a alla see u imaanayaa si asaga hee u qalanta oo cuntanta aakhira hadba lagu weydiin mayo lagu qabsan mayo haddaa u macnaysato ilaahay agaa qur-aanka ku qoray wajaaa rabbi lakin haddaad hawaysato wajaaa rab ay amru rabbika rabbiga amarkiis baa imaanay waa is kalifaysaa kalifaad nooma banaan rabbiga amarkiis baa imaan tiraado amarka nooceeya dee amarka dadka in la xisaabiyaa inuu amarku dadka in la kala ahaa caddeynkeen hay maya waa amarkii dadka magaranaysaa in lasoo saaraa inuu kaa yahay amar caddeynteedii keen howl bay kula gelaysaa marka waxaan leenahay tilmaamaha alla isku tilmaamahayo ama nebi maxamed ku tilmaamahayo sideeda ku daa ah. Ah, saa ku daawey marka shiiku wuxuu yidhi dekan dekedan iyo safan safan tawkiid ismiya ma aha tawkiid lafdiyo hee ism la soo celiye hee ma aha khilaafan mukhaalifiina xaalaanaan kuwa khilaafay likaiirin min anaxwiyiina khilaafay maxaa u tirahdeen maaha waa kan lannahu jaa waxaa ku yimid fi tafsiiri tafsiirka culimmada waxaa ku yimid anna macnaahu dekan dekan macnaheed waxa weeye dekan bacda dekin wey dekan dhaqdhaqaaqid iyo ruxmid bacda dekin bacda dekin ruxmid gadaasheed ah wa anna dekana kurira waa la soo celceliyey calayhaa waa la soo celceliyey calayhaa cala alardi baa lagu soo celcelinayaa dhaqdhaqaaqidii xataa saarad ilaa ay noqotay habaa'an ay noqotay mid mansuuran la fidiyey boor la fidiyey oo magaranaysaa shumaya ilaa noqotay macnuhu muxuu yahay dhulkii dhaqdhaqaajintii baa lagu badiyey waa la dhaqaajiya haddana waa la dhaqaajiya ilaa ahee ee dhulku ka noqday mid magaranaysaa baaba ah mid aduaaba ku ron yahay la baabi ee shayga goormuu burburaa mar hadda lagu dhufto haddana laga dabageeyo kelmaddu marka towkiid maahee dekan walba macna waxay tilmaamaysaa dhacdo cusub oo dhulka ku dhacday si dhulkuu usii burburo markaa fahamta horta towkiidkuna muxuu ahaa towkiidku muxuu ahaa wixii hore keliya in la adkeeyo buu ahaa macno hore loo sheegay keliya in la adkeeyo xaggana macnu maxaa weeye dekan baa ku dhacday s haddana mid kalaa kaga daba dhacday s haddana mid kalaa kaga daba dhacday ilaa dhulku uu ka noqday habaan manhuura waa fahamsamaan bacd marka ku jidha safanna waa la midoo safanna heedheh waa la midoo wa anna macanaa safan waxa weeye ay tanazalu way soo degeysaa tanzalu way soo degeysaa malaa'ikatu kulli samaayin samo walba malaa'igtadaa soo degeysa markaase fa yastifuuna safanahayaa safan bay gelayaan bacda safin uu ka dambeeyo bacda safin kale uu kasii dambeeyo bacda safin kale uu kasii dambeeyo dana mid kale uu kasii da macnaha ka safan safaintu maaha hal saf in la tilmaamo la adkeeye macnuhu maxaa weeye safkan haddana bacda safin mid kalaa ka dambeeya haddana bacda safin marka meesha tawkiidba ma yaal tawkiidba ma yaal waaya muxdiqiina ayagoo indhaha ku qahaya biljinni walinsi inaa lilahi wainaa wa calaa haadaa sidaas darteed falaysa thaani kan labaad oo minhumaa labadaa ka mid ah ta'kiidan ma aha lilawali uma aha bale almuraadu bihi waxwey altakriiru weeye kamaa yuqaalu sida loo dhaho callamtuhu waxaan baray alxisaaba baan baray baaban baaban waxawey ay murataban wey soo maan baaban baaban albaaqeyb qeyb baan u baray waxaan dhaho baaban baaban baa baray macnuhu waxa wey maaba hal baaba intaan baray baan ku adkeeyey miya macnuhu muxuu yahay isku dar baan waray kadibna kala jar baan baray kadibna isku dhufashadaan baray saas wey macnuhu baaban baabantu e macnaheedu maahee baabanta hore markii la sheegay oo ku dar ah baabadan dambena ku darta inay adkeynayso ma aha markaa waa ku dhacayso maaha maxay wadataa macne cusub ayay wadataa marka baaban baaban ay murataban weye macnuhu wakadaa sidaa daraaddeed lidaalika sidaa daraaddeed laysa min ta'kiid iljumla jumlooyinka la adkeeye ka mid ma ahan qowl lmu'adini mu'adinka qowlkiisa allahu akbar allahu akbar ah khilaafan mukhaalifiina xaalu nahay lilmiljinni imaamka khilaafayno maxaa yeele lianna haani jumlada labada allahu akbar tahay lam yu'ta bihi looma keenin lita'kiidi ilawla tan kuwaad ina adkayso bal waxaa loo keenay liinshaa'i inay yagleesho takbiirin takbiir haanin labaad takbiirin thaanin takbiir labaad inay hee yagleesho ayaa loo keenay waaya bikhilaafi qowlihi ayadoo ka duwan qowlka qowlulmuadin ah qad qaamat isalaatu qad qaamat isalaatu fa ina aljumlata athaaniya jumlada labaadi khabarun thaanin waa khabar labaadoo jia ah loo keenay bihi taa lita'kiidi si loo adkeeyo alkhabari alawali loo adkeeyo ka duwantahay buu ku أو معنوي أو معنوي وهو بالنفس والعين مؤخرة عنها إذا اجتمعتا ويجمعان على فعل مع غير المفرد وبكل غير مثنى إن تجزأ بنفسه أو بعامله وبكلا وكلتا إن صح وقوع المفرد موقعه واتحد معنى معنى المسند ويضفن لضمير مؤكد وبأجمع وجمعا وجمعهما غير مضافة التوكيد المعنوي annawcu thaani nooca labaad oo min ataakiidi almacnawiyi ka mid ahi annawcu thaani nooca labaadi ata'kiidu almacnawiyu weeye wahuwa bialfaadin maxsuuratin waana erayo kooban kane kani erayo kooban buu leeyahy minhaa waxaa ka a annafsiya walcayn baa ka mid a naftiisa laftigiisa laftigiisa baa ka mid a wahumaa labadaani waxaa loo keenaa lirafci lmajaazi majaaz koryeelid la koryeelayo can idaati shaygii laga koryeelayo taquulu waxaa dhahaysaa jaa'a zaydun zayd baa yimi markaasaa fayaxtamilu wuxuu qofku ismoodsiinayaa fayaxtamilu kelmadda jaa'a zayd waxay qaadan kartaa majii'a daatihi zayd laftigiisii inuu yimi wayaxtamilu waxay kaloo qaadan kartaa majii'a khabarihi warkii khabar inuu yimi uusan hee heede usan imaan aw kitaabihi ama qoraalkiisi inuu yimi fain qulta haddaad tiraahdo nafsuhu haddaad tiraahdo irtafaca meeshii waxaa ka baxay alixtimaalu ixtimaalkii ama amadii alixtimaalu thaani ama ama amadii labaad meesha way ka baxday oo maxaa meesha kusoo haray yah zeed laftigiisa kusoo haray soo ma waaku kaa hadde waayahay walaa budda waxaa khasaba min itisaalihimaa labadaa in lala xiriiriyo bidamiirin damiir inay la xiriiraan haya damiirkaasoo caa'idin u laabanahaya calaa daalika almu'akadi kaa la adkeenahaya u laabanahaya wadaalika kaasina yaa wadaalika arinkaas wuxuu ku imaanayaa damiirkaa an tu'akada in la adkeeyo bikulli minhumaa mid kasta ka mida waxdaha sida keliya an tuakida sdhiga soo maa yah an tu'akida inuu adkeeyo bikulli minhumaa waxdahu macnuu muxuu yahy anu waxaa weeye macnuu waxaa weeye labadooduba haddii mid kasta gaar wax ah u adkeenayo jaaa zaydun cayn haddaan ku daro waxaa khasaba inaa damiir raaciyo haddaan nafsa ku darana waxaa khasaba ah inaa hee inaan damiir raaciyo laakiinse haddaan ayaga labadoo israaciyo nafsuhu iyo cayn haddaan israaciyo miyah markaanka dambe khasabkumaa dambe in la raaciyo macnuhu waa intaa keliya wuxuu ku yidhi bishardi waxaa weeye buu yidhi eh, waa an tujmaca wadaalika arrinkaas wuxuu ku imaanaya damiirka inla raacintiisu an tu-akida wax adkayso bikulli minhumaa waxdahu inay adkayso wa an tujmacayo in la jamciyo beynahumaa labadooda bishard an tubdaa in lagu bilaabo binafsi lagu bilaabo taquulu waxaa dhahaysaa jaa zaydun zayd ayaa yimi nafsuhu laftigiisi wajaaa zaydun baa yimi caynuhu laftigiisi amase jaaa zaydun baa yimi nafsuhu caynuhu cafan khalad baan sheegay labada waa la raacinaya wayamtanacu waxaa xaaraan ah jaaa zaydun caynuhu nafsuhu xaaraan wey oo maxaa bayaan waa la diiday baa laga wada xaaraan waa mustalax fiqiya waa la diiday oo maxaa saxa nafsu soo hormari labadaba ama israaci ama israacin labadaba damiira raaci macnuhu inta keliya weejo waxaa waajiba ifraadu nafsi nafsi in la keli yeelo walcayni cayn in la keli yeelo oo mufrad laga dhigo maca almufradi mufrad markii meesha joogo wa jamcihimaabaa waajiba in lagu jamciyo calaa wasni afcala lagu jamciyo maca tahniyati markii waxaa la adkeenahayo laba yihiin waljamci ee jamca yihiin taquulu waxaa dhahaysaa jaaa zaydaani anfusuhumaa acyunuhumaa waxaa la adkeeyey laba mid noqoy ma mufrad noqoy mise ka baday maxaa tiraahday odayaasha lama sheekaystaan biya saas noqotay mise saa noqotay saas noqotay u ku wadaya adigu kaa sugay jawaabta haddii hadduu eebba kuuron yahay mufrad uu yahay waxaa la adkeenayo cayn iyo nafs mufrad ka dhig nafsuhu caynuhu mufrad ka baday mufrad maxaa ka badan musane iyo jamac soo maahan markaa musane jamac hadduu waxaa la adkeynaya noqdaa nafsu iyo cayn afcul baa ku dhigaysaa afcul afcala baa ka dhigaysaa afaanta soo maahan taasaa u dhawaaqaysaa hadda zaydaan sa loo qof ma aan adkee anfusuhumaa baa dhahaysa nafsuhuma dhihi mayse wacaynuhuma dhihi mayse dagaalka raacinaysa waayahay whindaatu anfusuhunna anfusuhunna acyunuhunna wa minhaa waxaa ka mida waxyaabaha tawkiidka macnawiga waxaa ka mida kullun baa ka mida hiya nafs iyo cayn maxaa loo keenaa baa layidhi shay majaazah inay meesha ka saarto soo ma kulluna maxaa loo keenayaa lirafci inay meesha ka saarto ixtimaali in loo ixtimaal inay dhici karto iraadat lkhusuusi qola shay gaara in loola jeedo bilalfaadi alcumuumi erayadii caamka ahaaye waxaa faraha badan tilmaamayey shay gaara in maanta laga wado in sidaa loo moodo ayay kullu meesha ka saartaa orta maku dhacarto yaah kelmad xaggan taalla oo shay caama tilmaamaysa qofku inuu u qaato maanta inay sheegayso shay gaara ayay kullu macnahaas meesha ka saaraysaa wahiya iyaduna lirafci ixtimaali iraadati lkhusuusi haa iraado iyo doonis gaar ah yah in loola jeedo ayay meesha ka saaraysaa bialfaadi alcumuumi loola jeeday taquul waxaa rahaysaa jaaa alqowmu baatimi soo maa fayaxtamilu waxay jaa alqowmu ixtimaali ka dhaayo qaadan kartaa macno ah jamiicihim kulligood inay yimaadeen wayaxtamilu waxay kaloo xambaari kartaa majiica bacdihim qayb ka mida ah inay hee timid labadaba qaadan karto majiica bacdihim waa iraadat lkhusuus saas soo maa wa annaka aduguna cabarta waxaa ku cabirtay bilkulli waxaa ku cabirtay oo wa annaka adiguna markaa bacdiga oo la jeeday cabarta waxaa ku cabirtay hee bilkulli kulligii can ilbacdi baa ku cabirtay ma fahmaysa masaladaas waxa wey mahaatiday jaaa alqowmu markay toban nin ahaayeen oo shan tiaada jaaa alqowmu raggii baa yimi hadraaday kulligii qoom aha maxaa ku xambaarta markaan dhaday jaaa alqowmu raggaa rabni maxay ahaayeen labaatan bay ahaayeen toban baa tiin markaasa tir jaaa alqowmu kulligii ahaa qoomka oo kelmaddan wax ku weyn maaha kelmadda qoomka kulligii qoom ahaa maxaa ku xambaartay wixii ay faa'iidaynaysa bacdi ka mida miyaysan ahayn yah ha marka way xambaari kartaa been maaha meesha labaatan hadii tobanka jaal qowm waa la dhihi karaa markaas niyaddaa waxaa ka xisaabsatay qoomka ay sheegaysa inaa bacdal qowmi aa ah ka wadid warkama ku dhaca horta waaya wuxuu kuu fasirayaa yacni ah majiiu bacdihim buu kuu fasirayaa fa idaa qulta haddaad tiraahdo kulluhum haddaa ka daba keento jaaa alqowmu kulluhum hadad tiraahdo rafacta waxaad meesha ka saarta haada alixtimaal ixtimaalka ah in bacdi loola jeedo ayaa meesha ka saartay buu ku leeyaha shiikhu wainamaa yuakidu wainamaa yu-akadu biha kullu waxaa lagu adkeeyaa bishuruudin shuruud baa kulli lagu adkeeyaa an yaku axaduhaa waxaa weeye an yakuuna almu'akadu kan la adkeenaya biha la adkeenahayaa kayra muhanan waa inuusan ahayn wa almufradu waljamcu weeyaan kan la adkeenayaa hee waa inuu mufrada jamac yahay yani waa inuusan musanne ahayn labo an yakuuna waa inuu yahay kan la adkeenaya mutajazian mid qaybqaybsami kara bidaatihi daatadiisa u qaybqaybsami kara yani shay ahaan u qaybqaybsami kara aw mase bicaamilihi caamil ahaan u qaybqaybsami kara talo maxaa la wadaa caamilihii kidayo kida shiikhosaga tusaalaha keeni doonee macnuhu waxa weye mutajazian waxa weye markaan dhaantay abdullah markaandho hebel gaarkiis u taagan yahay soo maa hiblaayo gaarkay u taagan hebel gaar buu mutajazi bidaati macnaha laga wadaa kelmadan weyni yah dadka cidda ay koobaysaay cid kasta gaar waxa u istaagi kara weeye macnuhu waa intaa ma fahamteen caamilkuna waxa weeye shaygani asagu ajzaadiisu mid kasta qeybo ma istaagi karto laakiinse caamil ku camal camalfalay ayaa hee qeyba qaybo noqon kara asagu toos addoonkii oo kale ishtaraytu lcabda madaad tirahdo tusaalahaan kulla dad ishtaraytu lcabda kulla hadaad tirahdo addoonku ma qaybsami karaa asagu intaas waa qayb intaana waa qayb laguma dhihi karaa wax qayb u istaagi kara miyaa intaasi maya waaya laakiinse waa bicaamili oo siday bacamida ugu tahay shiraaga iyo iibsiga ayaa qaybsami kara oo waxaa dhici kartaa markaa kasoo bixiso boqol doolar mar inaa bixiso toban mar labaatan mar soddon sama qaybsami karo marka marka bicaamil waxaa laga wadaa kelmadda ayadoo ijza tijzia ah male laakiinse cidda ku camal fashay yaah ayaa qaybsami kadha wey macnuhu fiira halka فالأول kan koowaad oo ah mutajazianka ka qowlihi tacaala fajasada way almalaa'ikatu kullu majmacu malaa'ikatu mid kastoo gaar uma taagna malag soo mid kasta gaar malagu ma aha yaa biyu kale ku xidhan yahay yaa kelmadda marka malaa'ika cidda soo hoosgelaysa oo malaa'igta ahi malag kasta gaar buu u taagan yahay oo noolo u yahay mutajazi macnuhu waa sidaa waatan wahaani tan labaadna ka qowlika weeye ishtaraytu alcabda kullahu faina alcabda cabdu yatajazza wuxuu u qaybsami karaa biictibaari shiraa'i markii loo eego xagga hee iibsiga markii loo eego soo jedib wain lam yatajaza yuusanba googoyne hee yuusanba qaybsamine biictibaari daatihi adoon ahaan yuusanba qaybsamine adoon ahaan qof xagga taama qaybsami karo laakiinse iibsigiisaa qaybsami kara oo rag badan baa iibsan kara ama lacag badan baa laga iibin karaa qaybsamaysa ah. soo ma jeedid walaa yajuus ma banaana laakiinse jaaa zaydun zayd baa yimi kulluhu dhammaantiis liannahu maxaa yeele zaydku laa yatajazau horta asagu ma qaybsami karo zayd waa hal xabo kow soo macan laa bidaatihi walaa bicaamilihi imaanshuhuna hee imaanshaha zaydna hee ma qaybsami karo ilaa imaanshaha zayd manaa <laughs> see imaanshaha eh, eh, zayd baa yimi see u qaybsami karaa imaanshahiisu ma qabsami karo marka hore laguhiisi baa yimiya ma soconaysa sooma ahaali shardiga saddexaad an yatasila bihaa waa inuu raaca damiirun damiir waa inuu raaca damiirkaasu caa'idun u laabanahaya cala lmuakedi cala lmu'akedi kan la adkeenahayo u laabanahaya waa inuu raacaa walaysa min ata'kiidi markaa damiirka markii shardigu damiirku noqdo walaysa min atakiidi marka adkeyntu ka mid maahan in yani taakiidka ka mid maaha qiraa'atu bacdihim bacd quraai qiraa'adii akhriyeen ah kullan fiihaa inaa kullan fiihaa kullantaasi yaa ay culammada qaar ay akhriyeen tawkiid lama dhihi karo buu ku yidhi oo maxaa udiituid noqoto kullan waaba tahaye wax damiir ma wadato warkam ku dhacorta damiir hee ma wadato damiir marka maxay tahay waa bedel laga bedelayo naada laga bedelay inaa soo naa kuma bedel xaggaa laga soo bedelayo wey khilaafan mukhaalifiina xaalaanaa kuwa khilaafahaya lizamaqshariyi walfaraaq wa minhaa waxaa ka mid ah a tawkiidka macnawiga kilaa wakiiltaabaa ka mid a wahumaa labadaani bimanzilati kullin kullin macnaheedii bay wataan filmacnaa xagga macnaha laakiin siyaa qaadanaya dee muanihii marka waan soo tuuray so muan maan soo tuuray horta taquul waxaa dhahaysaa jaaa waxa azaydaani baa yimi fayaxtamilu waxay xambaari kartaa zaydaantu majii'ahumaa waayahay taquulu waxaa dhahaysaa jaaa waxa yimi azaydaani baa yimi fayaxtamilu azaydaan waxay xambaaraysaa majii'ahumaa macan labadoodiiba ina hee halkaana wuxuu u sheegay rasuulka sala allahu wasalam calayhi muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin